allahu alيyه wasalam waay labadii xiisoodun ba iswadaartay waayeen xisadii naxwina waa xagga damba ba xisadan ku xigtun weeyaane markaasaa ula socda baabu salaat اlkusuufi salaat اlkusuuf buu baabiye waxaynu ka soo baxnay salaat alciideyn salaat اlkusuuf alkusuuf wاlkhusuuf waa dayax madoobaad amba cadceed madoobaad labadaba marka labadaba waa lagu isticmaalaa bay culimadu ihahdeen luqadu kasafat الshamsu wa kasafa alqamar labadaba la isticmaali karo sida khasafat الshamsu iyo khasafa alqamar laakiin labada erey xagga isticmaalka marka la eego kusuufkana inta badan waxaa lagu isticmaalaa lishams kusuufkana lilqamar laakiin mid walba ka kale waa lagu isticmaalaa ee sida badan way xagga isticmaalka badnidiisa marka la eego marka asbaabta kusuufka keenta horta waxa weeyaan iftiinkii oo ixtijaab ku dhacayo ya dahaab daw axad nayreyn ayay culimada qaarkood ku tacriifiyeen waa dahaab daw axad nayreyn inuu tago mid kamida iftiinka labada iftiinka leh ee cadceedaya dayo laakiin halkaa waxaa culimada qaar ay ku bushiyen waxay dahaab haddii la ihahdo dee meeshaba iftiinkii ba ka baxay wey markaa ma tago oo iftiinkana wuu joogaaye oo ma taga eh waxa weeye ixtijaab in la idhaahdo waa in qarsoonaado daw axadi annayreyn waayo cadceeddu iftiinkeedii ma tegayo asbaabta keenta kusuufka asbaabta kusuufka keenta haddii cadceed madoobaad u dhaco waxaa dhacaya dayixii baa kala dhex gelaya dhulka iyo cadceedda haddii u dhaco cadceed madoobaadku markuu dhaco dayixii baa kala dhex gelaya dhulka iyo cadceeddii haddii uu dhaco waxaa la idhaahdo khusuufkuna oo khusuufulqamar uu yahay markaa dhulkii baa kala dhex gelaya cadceedda iyo dayix taa macnaheedu waxay ka dhigantahi waa lasii ogaan karaa dayix madoobaadka amba cadceed madoobaadka oo lasii ogaan karaa oo inaga aragnay oo xilligaasuu dhici doonaayo saacaddii bay sii sheegaan oo sidii buu dhacaa marka arrin qayba dee maaha marka arrin qayba hadduu qeyb yahay wax maqan oo aan la ogaan karaynin laakiin dee dadka la socda xisaabta iyo iska garaneen waad garanaysaa iminka markaa dayixu habeenka halkaa taagay habeenka halkaa taagay habeenka halkaa taagay waad garanaysa bisha dhaxanta soo dhacaysa iyo taqabowga iyo kuleelka waad garanaysa soo ma waa wax lala barto lala socdo marka dad baa wareegan la socda cadceeda iyo dayixa ayaa soconayaan waayo sidaa awgeed cadceed madoobaad markuu dhaco cadceeddu dhulkao dhan kama wada madoobaata bay dhahay waayo dhulku ma wada qarin karo cadceedda laakiin dayax madoobaad ku wada dhici karaa inuu wada madoobaado inuu ha wada madoobaado dayax madoobaadkuna goorta u dhacaa waa waqtiyada habeenada iftiinka cadda u jire layaali lmuqmira wey habeenada iftiinka badan leh ayuu dhacaya iyadooy sidaa tahay haddana ilaahay qudradiisa iyo awoodaysa tilmaamaysaa cabsi waa inay qofkii ku beeranto saasaa markaa layna amray waayo allaha awooday inuu cadceed namayda iftiimaysa madoobeeyo dee wuxuu awooday inuu meeshaba ka saaro ida shamsu kuwirat mar baa la duubi doonaa waida nujuumu nkadarat xidiguhuna ay soo daadan doonaan oo markaa uu dhici doono waxaa la ihahdo dee inuu iftiinkaasi meesha ka baxo haddaba saa awgeed ba rasuulku alayh الsalatu slam wuxuu tilmaamay fafzacuu ilى الsalaa xagga salaada u carara markay arrintaasi dhacdo oo isbedel haydinku yimaado wey ilaa adduunyadiiba inay markaa isbedel inay maxaan ku dhahdaa xagga kale loo rogayba way dhici kartaa way gaadhay waktigeedii وعن المغيرة بن شhucب رضي الله عنه qال wuxuu uhi inkasفت way madoobaatay الشhamس cadceedu عalى cahdi rasuuli الlahi slى الlaهu عalيه waslم wqtigii rasuulka yowma maalin bay madoobaatay maanta u dhintay ibraahimu oo faqaala naasu dadki waxay hahdeen inkasafat الshamsu cadceedu way madoobaatay maxay u madoobaatay limowti ibraahima ibraahim geeridiisa waa inankii nebiga alيه الsلatu sلاam faqaala rasuulu llahi salى اllahu alay sl rasulku wuxu uhi ina shamsa cadceedda iyo walqamra dayixu aayataani laba calaamadood weeyaan oo min aayaati illahi aayaadka ilahay ka mida ah, laa yankasifaani uma madoobaadaan limowti axadin qof dhimashadii walaa lixayaati iyo dhalashadiisa toona walaa lixayaati bimacnaa noloshiisa oo inuu dhashay say iyagu odhan jireen qof weyn baa dhintay amba qof weyn baa dhashay bay ohan jireen faidaa ra-aytumuhumaa markaad aragtaan ra ay ashamsa walqamr markaad aragtaan iyagoo ay wax ku yimaadeen ba halkaa ku jirtee xadata fiihima shay-un fadcu llaha ilaahay barya wasalluu tukada xataa tankashif xataa tankashif ilaa shaygaa ku yimid uu fayd maayo meesha ka baxay mutafaqun caleyh wa fii riwaayat اlbukhaariyi xataa tajlii ilaa ay caddaanayso xataa tanjali waa xataa yanjali sidaasaaba markaa bukhaari ku jirtaan leeyahy taadaasi kuma jirto bay culimadii sharaaxda qaarkood yihahdan buluqa sharxay xataa yanjali xataa yanjali maa bikum baa ku jirtay riwayadka qaarkood ilaa waxaa idinku yimid meesha uu ka noqdo xataa yanjali injilaa wa caddaan yankashif iyo yanjali wa islamaan walilbukhaariy min xadiisi abi bakrata fasalluu tukada wadcuu alla barya xataa yukshafa maa bikum ilaa waxaa idinku dhacay laydinka faydo xataa yukshaf ilaa laydinka qaadayo maa bikum waxaa idinku yimid cibaadada salaad daawada marka xadiiskan rasuulku calayhi salaatu wasalaam waxa uu kaga saaray khuraafaad jiri jiray waktigii hore kaasoo ahaa in haddii cadceed madoobaad u dhaco ama dayax madoobaad u dhaco qof weyn uu dhintay amba qof weyn uu dhashay oo sababtaa awgeed dayxuu madoobaaday amba cadceed uu madoobaaday marka inankiisii ibraahim oo lix iyo toban bilood jiray amba sideed iyo toban bilood say yidhahdaan culimadu ayaa dhintay marka markii uu dhintay baa cadceed madoobaadkaasina u dhacay dabeetana baa khuraafaadkii hore yidhaahdeen ayay sheegeen markaa dee dadka o dhan ma kolley qaar ka mida baa yidhi rasuulku alay slat sla marka wuxu ina الshamsa wاlqamra aayataani min aayaat illah ay calaamataani tadulaani calى qudrat اllah wey waa laba calaamadood tilmaamaya ilaahay awooddiisa iyo qudradiisa mar hadday aayad lagu garta yihiin ina الshamsa wاlqamra aayataani min aayaat اllah ilahay baa qur-aankiisa inoogu sheegay wa min aayaatihi اleyl wالnahaaru wالshamsu wاlqamr laa tasjuduu lلshamsi walaa lilqamr wasjuduu lilahi aladi khalaqahuna in kuntum iyaahu tacbuduun laa yankasifaani limowti axadin khuraafaadka markaa rasulku meesha uu ka saaray waa uu ka saaray rasuulka alayh الsalatu asalaam faidaa ra'aytumuhuma fadcu llaha wasaluu halkaa waxaa laga qaadanaya markaa in salaadna la tukanayo salaadana waynu arki doona qaabkeeda markaa xataa tankashifna lilgaaya waliltacliil labadaba way tilmaami kartaa xataa macnayaashii faylison waxaa ka mid ah algaaya macnayaashii faylison kale waxaa ka mid ah atacliil xataa tankashifa ay likay tankashifa haddii laga dhigo tacliil waxay noqonaysaa si uu idinka faydmo waxaasi waa tacliil markaa xataa tankashif ilaa iyo ay ilaa an yankashif markaana waa salaada waa la wadaya weyn macnaheedu macnahay kala sameynaysa waxa weye salaaddii waa la wadaya ilaa intaa arrintaasi ay meesha ka baxayso haddii la haha xataa tacliil bay faa'ideyneysaana meeshaba yay ka bixina laakin tukada ilaahay baa ka saari doone tacliilkaas imanaya eh, tanjalina waa la macno ducada markaa salaada dhexdeeda lagu ducaysanayaa kadibna waa la ducaysanaya intaba markaa waa waynu arki doona wacan caaisha radi allahu tacala canha ana nabiya sala la alay slm jahara wuu kor buu qaaday fi salaati lkusuufi salaat biqiraa'atihi qira'adiisu buu kor u qaaday fa sallaa wuu tukaday arbaca ragcaatin afar rukuucood oo fi ragcatayni laba ragcadood kusii jira wa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood mutafaqun caleyhi wa hada lafdu muslimin lafdigan muslim baa iska leh wa fii riwaayatin lahu werin kale oo lahu ay limuslimin muslim u ahaatay fa bacatha wuxuu diray rasuulku munaadiyan mid dhawaaqo oo yunaadi dhawaaqaya asalaatu jaamicatun salaadu waa mid la iskugu imanaayo ee iskugu yimaada وعن ابن cabاs رadي الله عنهma qاl wuxuu hi inkasفت way madoobaatay الشhمس cadceedu calى cahdi rasuuli الlahi slى الlaه عليه sل wqtigii rasuulka faصlىa wuu tukaday faqaama waa istaagay qiyاama taagni dawiila dheer naxwa ay mثlا min qirاءaةi suraة الfaqr suuraة الbqرة oo la mid ah ku dhow dhow inta la akriyo suuraة الbqرة min qirاءati akhrisa suuraة الbqرة la akriyayo dheerar aada u dheeroo dee suuradda suuraة الbqرة in leeg la akriyo ayuu taagnaa uma rakaca wuu rukuucay rukuucan طawiila rukuuc aad u dheer uma rafaca wuu kasoo toosay faqaama uu istaagay qiyaaman taagni طawiilan dheer wa huwa duuna اlqiyaami اlawali isagoo qiyaamkii hore ka sokeeya markaa istaagani waa qur-aankii buu dib u bilowday wey wa huwa qiyaamkani duuna alqiyaami اlawali qiyaamkii hore uu ka sokeeya uma rakaca wuu rukuucay rukuucan طawiila rukuuc dheer wa huwa duuna rukuuci اlawali rukuucdii horena waa ka sokeeya uma sajada waa sujuuday uma qaama waa istaagay qiyaaman taagni طawiilan dheer wa huwa duuna alqiyaami اlawali qiyaamkii horena waa ka sokeeya uu ka yariyay buu uga jeedaay uma uma rakaca warkuuca rukuucan طawiila wahuwa rukuucdan dambena duuna rukuucil awali rukuucdii hore way ka sokaysaa xagga marka waktiga leegee uma rafaca kor buu uga soo toosay rukuucdiio faqaama wuu istaagay qiyaaman qiyaam طawiila dheer wahuwa duuna alqiyaami اlawali qiyaamkii hore waa ka koobayey ama waa ka sokeeya uma rakaca warkuuca rukuucan طawiilan wahuwa duuna rukuucil awali rukuucdii hore waa ka sokeeya uma sajada waa sujuuday uma اnsarafa waa ka baxay waqad tajalat iyaday caddaatay ashamsu cadcadi fakhaطba الnaas dadkiibu u khudbadeeyey mutafaq aleyh walafd الbukhaariy marka intaa fakhaطba الnaas waa hadalkii ibn xajarna waa leeyahay oo xadiiska xagga hore ku jooga ata waqad tajalat الshamsu fakhaطba الnaas baa markaa xadiis kale ayuu ka soo qaatay ibn xajar wa fii riwayat muslim weli kale waxay salla wuu tukaday xiina waqtigii kusifat الshamsu cadceedda la madoobeeyey ثamaaniya ragcaatin sideed rukuucood oo fi arbaca sajadaatin afar sujuudood kusii jira bimacnaa sideed rukuucood oo laba ru laba ragcadooda thamaaniya ragcaad rakacaad ay rukuucaad fi arbaci sajadaatin ayaa sii caddaynaysa inaan ragcadii looga jeedine looga jeedo rukuucihii oo labadaas ragcadood waxay leeyihiin afar sujuudood sideed rukuucood buu ku daray wacan cali radi allahu canhu milu dalik calina saas kalaa laga soo wariyey sideedda ah walahu wuxuu soo wariyey muslim can jaabirin radi allahu canhu sallaa wuu tukaday sita rakcaatin sita rakcaatin lix ragcadood biarbaci sajadaatin oo afar sujuudood ku sijira rakcaat markaa waxay rukuucaat waliabi daawuud can ubay bnu kacab sallaa wuu tukaday oo fa ragca waa tukaday khamsa rakcaatin shan rukuucood wasajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudoodna macnaheed waxa weeyaan ragcaddii keliya wuxuu u sameeyey shan rukuucood wa facala wuu sameeyey fi haaniyati ay fi ragcati haaniyati ragcaddii labaadna midla dalik saasoo kale sidee shantaa ragcadood marka waa imse rukuucood toban rukuucood intan axaadiisani marka la isku soo celceliyo waxay ka warramaysaa sifadii salaadda ah marka horta inay laba ragcadood tahay waa la isku waafaqay laakiin wejiyo kala duduwan bay halkan usoo aroortay sidaa agood bay culimadu laba dariiq bay mareenoo qaarkood waxay leeyihiin rukuuca waa la farabadin karaa oo intaaba waa la gaadhsiin karaa kolba markuu arkay inaan markaa iftiinkii aanu weli iman ayuu qur-aanka iska sii bilaabanayaan rukuucdu haddana sii wadaya haddana rukuucdu dheeranya haddana uu iska sii bilaabanaya qaarkoodna waxay leeyihiin horta cadceed madoobaadku waktigii nabiga alay slat slam hal mar buu dhacay siday siday yidhaahdeen culimadaasi waxaana caddaynaya yowma mowti ibraahim oo arrintani way yaabeen dadkiiyo hadday horu yaqaaneen cadceed madoobaadka sidan uma yaabeen oo salaadan lama yaabeen xataa sidaasoo kale mar hadduu markaasun dhacay dee kala duwanaanshahaasi maxay tilmaamaysaa markaa laba xadiis baa la rajixay xadiiska hore ee caaisha xadiis caaisha oo fasallaa arbaca rakacaatin fi rakcateyn qoladaas maxay rajixay qadiyaddaa ku saabsan laba ragcadood oo afar rukuucood le oo macnaheed ka dhigan tahay imse rukuucood baa saayid ah laba rukuucood masaayida ah. waaye iyo xadiiskan kale cabdillahi bn cabaas labada xadiis way iswaafaqsan riwaayaadkan dambe ee muslimka ku jira horta xadiiskan isaga waaba la daciifiyey xadiiskan abi daawuud ee ubay ibnu kacb warinaya xadiistan kalena ee muslimka ku jira culimadaa yidhi waa laba ragcadood oo laba ragcood saa'id ilaa afartaasun markaa wataa waxay idhahdeen waa shaad axaadiistani maadaam qisadood mar keliya dhacday waa shaad tafsiilna way ku leeyihin iyo faahfaahin fara badan oo cidda warinaysa iyo waxaasna way sii sheegeen markaa shaadka waxaynu u naqanaa shaadku muxuu ya wamaa yukhaalif ثقة fiihi الملأ fashaadu Ah, wlmaqlub qismani tala shaad waxaa la ihahdaa mukhaalafat lmaqbul liman huwa awlaa minhu marka lasoo kabo maxa la hahda mukhaalafat lmaqbul liman huwa awlaa minhu aw mukhaalafat lmaqbul liman huwa awthaq minhu waa qof lagu kalsooyey mishaadku oo laakiin khilaafay e cid lagaga sii kalsooyey kalsoonidaas waxay noqon kartaa inay ka tiro badan yihiin matalan intiinana war u sheegay ardaydii o dhami waxay isku raaceen hal mar baanan idiin sheegay ardaydii o dhami waxay isku raaceen macallinku sidaasuu yihi laba qof baa waxay idhahdeen maya sidaasuu yihi si kaley sheegeen waa laba dhino lagu kalsoonya wanaagsan oon beenta aqoon wax kale aqoon marka maxaa la ohanaya lakin markaa markay saa tahay shaad baa la odhanaya wadariyo waaxid <laughs> dhamaystira mahmada soomaaliya wadar iyo waaxid iyoma awaalan bay soomaalidana wadar iyo iyo waaxid <laughs> iyoma awaalan hadday dad fara badan wax isku raacaan oo waaxidna meel maro dee waaxidka awaalan bay ujeedaan waaxidka qaldan bay uga jeedaan mar buu waaxidku saxsanaan karaa ya mar buu waaxidku ayuu saxsanaan karaayo hadday kuwa kale halkaa kasoo sheedaalinayeen ka waran oo waaxidkuna goobtaba uu joogay markaa shaadkii haddaba waa qof lagu kalsoon yahay oo cid lagaga sii kalsoon yahay raqan shuruudda xadiiska saxiixana waa kamid ah, aha anlaa yakuuna shaadan soo maha shuduud shadda asalkeedu waa keli ahaanta waa infiraadka waman shadda shadda fi nnaar waayo sidaa awgeed waa lagu kalsoon yahay dadka warinaye laakiin maadaama qadiyaddu ay hal mar dhacday bay dhahdeen oo aanay dee dhowr salaadood la tukanin waktigaa nabiga alayh isalaatu wasalaam dee waxa weeyaan way ismoodsiiyeen way way ismoodsiiyeen qoladan kale ciddaasaana kalagasi kalsoonya qowlkaasi waa qowl aada u xoog badan qowlkana wuxuu leeyahay mayane dee wax diidaya ma jiraan in la korkordhiyo oo la dhammaystiro in la dheereeyo qur-aanka ayaa halkaa laga qaadanayaa oo maadaama ujeeddadu ay tahay in ilaahay la baryayo oo qur-aankii baa la dheeraynayaa wuu rukuucayaa markuu rukuuco haddana qur-aankii wuduu u bilaanaya qur-aankaa u bilaabanaya faatixadii may ku jirtaa mise qur-aanki mudi bu akriya ya haye qur-aanka mu bilaamay faatixada ma akriyayo haye haye qur ma akriya faatixadii ma akriyayo saa daahirka wallahu aclam faatixadana u akriya faatixada uu soo celcelinaya oo ragcad cusub oo kale shabahaysa waxaa laga qaadanayaa in jamac lagu oogi karo hadduu qofku keligii tukadana way u banaan tahay uu gurigiisa ku tukado waxaa kaloo laga qaadanaya in dadka la ogeysiiyo la hahdo salaada u kaale asalaatu jaamicatu in la idhaha inay sunno tahay lakin salaada ciidda sunno may ahayn soo maha iyo istisqaagayo asalaatu jaamicatun iyo asalaata jaamicatan labadaba waa loo akriyay bay yihahdeen culimada luqadii haddii asalaatu jaamicatun waa mubtadiya khabra waa macruuf salaadu waa mid dadka isku keenaysa macanaa waa laisla fahamsan yahay oo asalaatu jaamicatun waxay salaada iskugu yimaada weyaan salaadaa dadka urursanaysa asalaata jaamicatanna maxay noqonaysaa ficilkiiba xadfan markaa asalaata ay uxduru salaa salaada yimaada shaamicatan waa xaal marka xaalo ay tahay mid la iskugu imanayo labada labada khisbo waa saxo waa loo akriyey asalaatu shaamicatu salaatu shaamicatan adrikuu asalaa uxduru salaa jaamicatan waaya haddiiba salaaddii laga baxo iyadoo weli madowgay u taagan yahay salaadda lagu soo celin maayee ducada iyo sida kale iyo adkaarta la wadaya wacan ibnu cabaas radi allahu canhuma qaala wuxu uhi maa habat riixun dabayli may soo dhicin qadun weligeed ilaa hadday soo dhacdana jaha wuu u dhacayay annabiyu sala allahu ala sl nebigu calaa rukbatayhi labadiisa jilib buu u dhacayay wa qala wuxuu niy allaahuma ya allahu ilaahayow ijcalhaa ka yeel raxmatan xariis ilaahw ka yeel walaa tajcalhaa cadaaban ilaahw dabayshan cadaab ha ka yeelin rawaahu ashaaficiyu wاطabraaniy shaafici kitaabkiisa musnadku ku wariyey طabaraanina fi lkabiiri buu ku wariyey wa huwa ضaciifu xadiiskaasi waa daciif wa canhu cabdillahi bn cabaas waxaa laga wariyay anahu sallaa inuu tukaday fi zalzalatin dhulgariir sita ragcaatin lix rukuucood waa arbaca sajadaatin iyo afar sujuudood marka waa labo ragcadood oo lix rukuucood wata wa qaala wuxuu uhi haakadaa sidaas weeyaan salaatul aayaati salaadka aayaadku rawaahu albayhaqiyu wadakara shaaficiy wuxuu sheegay an aliin b can cali bn abi aalib radia allahu canhu milu xadiiskan oo kale milahu xadiiskan oo kale duuna aakhiri iyadoo intan dambe aanay ku jirin haakadaa salaatu laayaat iyadoonay ku jirin intaa hore waxaynu kaga soo baxnay kusuuf ashams wax kale hadday yimaadaan dhulgariirkii iyo dabayle iyo ma loo tukanayaa xaggaa hore markaynu in yar dib ugu noqono ana nabiya salى اllahu alay slm jahara fi salaati اlkusuufi jahara ay bilqira'ati qur-aankii buu kor u qaaday soo maha biqira'atihi waxay culimadu in badan oo ka mida leeyihiin hadday tahay kusuufku khusuufku inta badan khusuf lqamar goor bu dhaca isagu fii leyl soo maaha dee leylka in lala jahriyo la iskuma khilaafin in qur-aankii kor loo qaadayo laakiin haddii maalinimo cadceed markaa de cadceednimadaadkaasi u dhaco qur-aankii kor ma loo qaadaya imaamu shaafici iyo culimo badan oo kale shaaficiyad culimadaasi waxay leeyihin maya kor loo qaadi maayo axaadiisna way daliishadeen oo waxaa ku jirtay marka axaadiista qaarkood rasuulku aleyh الsalaatu wasalaam inta xadiiskan imika aynu hayna naxwi min suurati baqara inta la akriyay qira'ati suurati اlbaqara maxaa laga fahmi karaa bayn halkaa dee la maqlayn soo maha haddii la maqlayo suurat heblaayu akriya bu odhan laha soo may ahayn naxwi min suurati اlbaqara axaadiis kalena way daliishadeen inkastoo xadiiska kuwa kale daciifiyey marka waa fahan halkanna waa laga qaatay in kor buu uqaaday nebigu alay sala sl alkusuufa kusuufkan may caddaynin caaishe ma kusuufu shamsi buu ahaa mise kusuuf alqamar qowlka odhanaya labadaba kor baa loo qaadayaaba rajaxan oo waxaa la haleeshinayaa salaaddii ciidda iyo salaaddii ilan maalinimo salaad kor loo qaday yago waxay leeyiin talabaad jahrigu inta badan waa salaad leyliya ah. marka waxa la yidhi sababta salaaddii ciiddaba kor loo qaadayo iyo istisqaagiiba haddii markaa kusuufka iyo khusuufku labadu waa isku agga isku salaadun waxba kuma kala duwanaa kasafat shamsi iyo khasafa alqabr labadiiba xaggaa salaada iyada taasi waa saas xukunkeedu muxuu noqonayaa ma waajiba ma suna culimadu waxay u badayen inay sunno tahay culimada qeyr qaar ka midi waxay aada u rajaxeen inay waajib tahay oo fafzacu ila salaa salaada xaggeeda u carara iyo fasallu iyo fasallu salaada tukada wadcu marka amarkaasay yidhahdeen waa wujuub baa laga qaadanaya marka wallahu aclam inay sunno mu-akada tahay bay u badantahy inay sunno mu inay tahay haddaba wax kale hadday yimaadaan aayaad aayaadka waxa weeyaan wax dee ilaahay qudradiisa tilmaamaya awooddiisaas waxaanuu ilaahay qur-aankiisa ku wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifan cabsigelinun baanuu soo diraa aayaadkaas oo marka cadceed iyo dayac dhacaan mar haddaynu sii garanayno sababta waa inaynaan isdhiganaynaan odhanin de waa iska caadiyo waa la ogaado waa caynkaa qofkii waa inuu ogaado ilahay qudradiisa iyo awooddiisa haddaba dhul gariir hadduu dhaco amba dabayl ay timaado taana culimadu waa isku khilaafeen waxay leeyihin dhulgariir kaas kale waa loo tukanayaa sayse culimadu u badan yihiin waxay leeyihiin maya xadiiskanna waa daciif dhulgariirka salaad salaatulkusuufa loo tukan maayo laakin dee ilaahay baa la baryayaa saasa la sameynaya tan xadiiskan ku saabsan allahuma jcalha raxmata walaa tajcalha cadaaban isna waa daciif laakiin inuu nabigu argagixi jiray alayhi salaatu wasalaam markay dabayli timaado markuu roob yimaado rasuulku alayh salatu slam way tacaashay isagoo argagaxsanoo marna guriga gelay marna ka baxaya markaa wuxuu ka warwari jiray inay noqotoba halaag ummaddiisa lagu halaagayo waayo dad roobkan yidhi waa haadaa caaridun mumdiruna bay dhahen soo ma waa ku farxeen ilahay muxuu huwa ma bihi riixu fiiha cadaab aliim ma aha naxariise oo wixii aad idinku degdegsatay riixu fiiha cadaab aliim tudamiru kula shayin biamri rabbiha faasbaxuu laa yuraa ila masaakinhum de dabeetana markaa maaa maxay ogeysiyey in ummadda lagu halaagay bu nabig ala sla slam u argagix jiray si awgeed haddii dabayl xoog badan la arkay iyo in ilaahay la baryo haddii dhulgariirkaa in ilaahay la baryo in la ha dado ilaahay towbad keena asbaab dembi baa jira tan ku saabsan cadceed madabaanka khudbad ma leeyahy mise ma laha halkan fakhaطba الnaas inkastoo la hadalki hadalki ibn xajar lakin culimadu waxay kala soo baxeen hadalkaa hore rasuulku uhi ina الshamsa wاlqamra aayataani min aayaati اllahi laa yankasifaan limowti axadi walaa lixayaatihi ayaa waxay dhahdeen waa khudbaduu jeediyey marka inay khudbad leedahay bay u badan tahay qowlkaasa xoog badan inay khudbad leedahay oo dadka lagu dhiirigelinayo ilaahay ka boqo toobadkeena saas la odhanayo ayaa rajaxan dhulgariirkuna wuu fara badanaya akhiru zamaanka waanaynu aragnay imikao dee dad waxaa laga yaaba boqolaal kun a tobanaan kun inay ku dhintaan mararka qaarkood hal mar calaamaadka akhiru zamaankaanay ka mid tahay an yaksura zalaazil saa ogeed baa macaasida iyo dembigu markay farabataan marka aayaadka iyo dabaylaha iyo abaaraha iyo mashaakilka la arko dadka waxaa lagu odhanaya xagga ilaahay u noqdo fafiruu ilى اllah wallahu aclam ila towfiq aلsalaam alaykum